qarsoonuu caddaynaa shaygaasoo min alhay-aati xaal uu ka mid yahay shayga qarsoomay min alhay-aati xaal uu ka mid yahay imbahama faacilkeeda ka xaale faacilku waa damiir waa macrifu min alhay-aatina waa jaarumajhuur qaacidaduna waxay tahay aljumal wa shubhu jumali bad nakiraati صifaat bad maaarif awaal marka waxaad tidhaahdaa isimku almufasiru fasira limaa kii inbahama qarsoomay min alhay-aati xaal hay-ooyinka uu ka mid yahay shayga qarsoomay shay qarsoomay oo hay-ahu fasira shay qarsoomay oo hay-ah ayuu fasira oo caddayna tafsiir macnaheeduna waa tabyiin caddayn wey waa caddayn marka waa sm ficl xaraf maaha waa mansuub majruur iyo marfuuc maaha waa mufasir waa mid wax fasiraya waa mid wax fasiraya wadalika mihaalki naxwu qawlika waa hadalkaa tiraahoo kale jaaa zaydun zayd ayaa yimid jaaa zaydun zayd raakiban xaal uu yahay midkii korsan daabad ayuu yimid zaydku jaaa zaydun zaydaa raakiban xaal yahay zaydku mid korsan warakibtu farasa farasaan koray musrajan xaal uu yahay farasku mid la kooreeyey ayaan koray walaqiitu cabdallaahi aan la kulmay raakiban xaal aan anugu ahay mid daabad saaran ayaan la kulmay iyo wamaa ashbaha dalik meesha marka waxaa loo baahan yahay waxa la yidhaahdo caamilulxaal saaxibulxaal ismulxaal saddexdaasaa loo baahan yahay mar kalena jaaa zaydun qaacidada horta waxay tahay alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fii saaxibiha alcaamilu fi lxaal huwa alcaamilu fii saaxibiha ila lbadel sayna fii niyati takraar alcaamil waayo alcaamilu fi laal alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fii saaxibiha iska dhig waxbaa ka soo reegi alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fii saaxibiha ismulxaal iyo saaxibulxaal iyo caamilulxaalaa jira ismulxaalka waxaa ku camal falaa saaxibulxaalka caamilkiisa tusaale haddeer jaaa zaydun raakiban raakiban waa ismuxaalkii midka uu fasirayo saaxibulxaalkana waa zayd waa zayd marka raakiban yaa nasbiyo ku camal falay zayd ismka caamilka rafciyey zayd yaa rafciyey ja marka jaa ayaa ah caamil xaal zayduna waa saaxib اxaal raakibana waa ism xaal marka markaa tidhi jaa zaydunaa yimid waxaa dhici karta zaydku isagoo lugaynayo inuu yimid isagoo gaadiid saaran inuu yimid waa dhici karta hay-adii qaabkii uu ku yimidaa qarsoon xaaladaa fasiraya raakiban xaaluu yahay uu yimid markaas faacil aan wax laga xaaleeyo warakibtu farasa faraskiyaan koray faraska markaad kortay waxaa dhici karta in koora saaran yihiin inaad leeba korayday oo aan koora saarnayna waa dhici karta marka faraska isagoo dul bannaan miyaad kortay mase isagoo kooraysanaad kortay ma kala cadda hay-adii farasku ahaa mafcuulkaasa u baahan qaabkii uu ahaa markaad korayday waxaa fasiray xaaladan musrajan xaalad uu yahay mid la koreeyey xaal uu koraysan yahaan koray waa la fasiray marka rakibtu ficil iyo faacil alfarasa waa mafcuul bihi musrajan waa xaaladii musrajan waa ismulxaal alfarasa waa saaxibulxaal alfarasa caamilka ku camal falay alfarasa waa mafcuul bihi maaha caamilka ku camal falay ee musrajanna ku camal faloo nasbiyey ah, alfarasa yaa ku camal falay rakiba walaqiitu cabdallaahi yaan la kulmay raakiban xaalu yahay cabdullaahi mid korsan gaadiid iyo wama ashbaha dalika fiiri walaqiitu cabdallaahi tanna waxaa lagu tusaa ayadoo laga xaalay karo faacilka mafcuulkana haddii la rabo laga xaalay karo awal jaa raakiban faacilkaa wax laga xaalaynayo rakibtulfarasa musrajan mafcuulka keliyaa laga xaalay karin hadda faacilka iyo mafcuulka kaad rabto ad ka xaalay karto labadooda waa banaanta inaad ka xaalayda waxaa leedahay laqiitu cabdallaahi aan la kulmo aacilka ka xaale raakiban anugu xaalaan ahay mid gaadiid saarna waa iska hor nimid anaa gaadiid saarna marka raakiban yay fasirta marka laqiitu taada ku jirta aacilkaasay cadday xaaladiisu siday aheed haddaan rabnaba mafcuulkan ka xaalaynayna laqiitu cabdallaahi aan la kulmay raakiban cabdullaahi xaal aha mid gaadiid korsan markaan la kulmaayo markaasna raakibantu yay caddayday fasirtay mafcuulkan cabdalle cabdullaahi markaan la kulmaayay xaaladuu ku sugnaa iyo qaabkiis ay cadday iyo wama ashba dalik maxamed uxyadiin cabdulxamiid wuxuu ku yidhi waaqulu waxaan leeyahay alxaalu xaal fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday maa shay weeye calayhi linsaanu qofku ku sugan yahay oo min khayrin khayr ah oo sharin shar ah. xaal waxaa la yidhaha luqada carabiga qofku waxa uu ku sugan yahay saasaa waxa weeyaan kayfa xaaluka alaleey marka la warsana bikhayr uu leeyahay duu khayr ku sugan yahay duu beled ku sugan yahna beleduu sheegana qofku waxa uu ku sugan yahay aa la yidhaahdaa kaasaa waxaa la yidhaha xaal waxaa kaloo la yidhahdaa xaal waxa weeyaan alwaqt اladii anta fiih waqtiga aad ku jirtana waqtu xaala la yidhahda waxaa kaloo lagu iطlaaqa xaalka wa tuطlaqu cala alwaqti اladii anta fiih waqtiga adugu aad ku sugan tahayna xaal waa la yidhahda labadaasa xaal la yidhaahda waxa aad ku sugan tahay iyo wktiga aad ku sugantah labadaba xaal l waqulu waxaan leeyahay alxaalu xaalku fi luqati luqada dhexdeeda xaalu ahaaday maa calayhi lisaanu waa qofku waxa uu ku sugan yaho min khayrin khayr ah aw sharin bala wa huwa xaalku fi istilaaxi nuxaati naxwooleyda istilaaxooda xaalu ahaaday cibaaratun ka waramid weeye can ilismiya laga warama waa isim maahan ficil maahan xaraf isimko alfadlati dheeraad ah isim fadla ah asmaada waxaa loo qaybiyaa tarkiibka carabiga markay ku jiraan cumd iyo fadl cumd iyo fadl mid waa cumd waa tiir midna waa fadl waa dheeraad cumd waxaa la yidhahdaa ficilkii faacilka ficilkii naay faacilka mubtadaha iyo qabar kaana isimkeedii qabarkeeda ina isimkeedi qabarkooda kuwaas waa maxay waa cumda waa waxa aan kalaamka dhammaystirmayn oon jumladu dhammaystirmayn haddaan la sheegin fadlana waxaa la yidhaahdaa waa wixii markii jumladu dhammaystirantu yimaada loolama jeedo wax laga maarmo maahan fadladu fadladu maahan wax laga maarmo maahan wax laga maarmi kara maahan fadladu isagaa noo sheegi doone wa huwa xaalku fi istilaaxi nuxaabta xaalu haday cibaaratun ka warramid weeye can ilismi laga warramo isimkaasoo alfadlati dheeraadka isimkaasoo almansuubi la isimkaasoo almufasiri fasirayo caddaynaa limaakii in bahama qarsoomay min hay-aati xaalu ka mid yahy wa qowluna aan idhi alism yashmalu wuxuu shamlinaa asariixa ism cad oo sariixa milu daaxikan oo kale fii qowlika xaaluu ku sugan yahay jaa muxamadunaa yimid haye muxamed markuu imaanaya hay-adiis iyo qaabkiis u ahaa daaxikan xaaluu yahay muxamed mid qoslaa yimid hadda daaxikan waa ism sariixa wayashmalu wuxuu kao isimku shamlina almuawala mid lagu awila bisariix mid sariix lagu awila oo waa maxay waa jumladii bacda almacaarif dhacday soo maanaan dhihin aljumal wa shumu ljumal bacda almacaarif axwaal soo maaha jumlo kasta oo bacda alxaala dhacday iyo waxa weya shibuljumlo kasta oo bacda macrifo dhacday waxaa la leeyahay mufraday aa lagu awila aljumal wa shumu ljumali bacda nakiraati sifaat wa bacda almacaarifi axwaal mar kastoy bacdalmacrifo dhacaan oo la xaaleeyo mufrada lagu awilay ah, mufrad booskiisay dhaceen alaleey jumlada iyo jumlada wayashmalu isimka lagu sheegaa wuxuu shamlinaaho soo galaa almuawala mid lagu awila bisariixi milu yadxaqu ficilkaas oo kale fii qawlika xaaluu ku sugan yahay jaa muxamadunaa yimid muxamed mumacrifa mise waa nakiro waa macrifo fiiri jumlada ka damid oo la xaalayna yadxaqu xaal uu yahay kii isagoo qosla ayuu yadxak oo xaalayna ism jumladaas maadaama ay dhacday boos xaalo boos xaalo maadaama ay dhacday qaacidadu waxay tahay jumlo kasta oo boos xaalo dhacday mufrad ayay maxalkiis dhacday aljumla allatii lahaa maal madahan jumlada xaalada dhacda waa xaalatu nasriga joogtaa soo maaha jumlo kastoo xaalo dhacda waa fii maxali nasri qaacidadan waxayba tahayba aljumlau latii lahaa maxalu min alraabi taxulu maxal mufrad qaacidaba waay qaacida waxaa la dhahdaa aljumlau latii lahaa maxalu min alraab jumlo kasta oo maxalka iraab ku leh aljumlau allatii lahaa maxalu min alraab taxulu maxal mufradi taxulu maxal mufradi waxay degaydaa boos mufrad jumlo kastaoo maxalka iraab ku leh taxulu maxal mufrad aad leedahay aljumlaة latii lahaa maxalu min aicraab taxulu maxal mfradi boos mfraday degtaa waay fainahu yadxakudaasu fii tawiili qawlika qowlkaaga macnihiisuu ku sugan yaha daaxikan aad tidhaahdo adoo daaxikan liidu la macnay wakadalika sidoo kale waxaa qowluna aan idhaahno jaaa muxamadu muxamedaa yimid muxamed manakira mise waa macrifo waa macrifo haye shibuljumla ka daba maray ilaa qaacidadian ku socaynahay aljumalu wa shibhu اljumali bacda nakiraati صifaatu wa bacda almacaarifi axwaalo waxaa tidhaahdaa jaaha muxamedunaa yimid macahu muxamed la jirkiisa xaal uu ahaaday aquuhu walaalkiis waa jumlu tano jumla haddana ka daba dhacday macahudaasaa waxa weeyaan darafoo qabar muqadama aquuna waa mubtada muaqara jumlo wey laakiin jumlo ismiyawe waa juml ismiya i waa juml ismiya waxaa leedahay ja ficl maadi mabnin cal fathi la maxal lah min acraab muxamedun faacil ja marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakiri maca darfu makaanin mansuubun cala darfiyati makaniyati wacalaamatu nasbi fatxatu daahiratu fi aakiri wadarfun mutacaliq kitaabkiina maan idin qoray jaaa muxamadun macahu aquu ma ydin dhigaayo hooynin dhiga waxay tahay kitaabka ka kala tega cashar ah, ah. kulli ini dhigma sooma yariiskaan yariis ma haystaan dadka waaweyn haystaan haye waa qaawluna wax badan ayna ka maqan hay fainahu fii tawiili qawlika musaaxiban liakhiihi intaasa idinka ma waxaa idinka maqan waa maxay fainahu fii tawiili qawlika daaxikan wakadalika qawlunaa jumle ismiyaha la raba in la keeno oo ah jaa muxamadunaa yimid macawla jirkiisa xaalu ahday akuuhu marka maca waa darfu makaan waa qadarkay ku tacaluqe akuuna waa mubtada muahara jumladaas oo mubtadihii qadarka ah ee maxamed laga xaalaynaa fainahu fii tawiili qawlika musaaxiban liakhiihi ka soco wa qawlunaa qowlkeenna aan nidhi alfadlatu ism oo fadlaa ah. macnaahu macnihiisa annahu isimkaasu laysa juz-an juz maaha juskoo min alkalaami ka mida kalaamka ula jeeda jumlada juz jumlada ka mida maaha marka lagu leeyahay waa fadlo macnuhu maaha waa laga maarma laakiin waxaa loola jeedaa jumlada labadeeda juz ka mid maaha laysa axadda juz ay jumla loola jeeda waa fadla isimkaan marka lagu leeyahay maxaa loola jeedaa laysa axadda juزayi jumlati jumlada labadeeda jus mid kamida maaha mubtadihii qabarkii mid kamida maaha ficliga faacilkii mid kamida maaha ficliga maacilkii mid kamida maaha jumladu laba jusay leeda soo maa ah. marka jumlada labadeeda jus ka mid maaha sidaas daraaddeed marka lagu yidhaahdo isimkan waa fadlo maxaa loola jeedaa wاlmuraadu bاlfadlati maa yaqacu bacda tamaam اjumla waa wax marka jumladu ay dhammaystirato yimaada oh. sajaa'igaa dhihi jiray xaashiyadii eh, waxa weya qadriga aa jiray fadlaxaa loola jeedaa fadla waxaa loola jeedaa maa yaqacu bacda tamaami اljumlati waa waxa dhaca jumlada markay dhammaystiranto ka gadaal laa maa yasixu اlistiqnaau canhu loolama jeedo wax laga maarmo laa maa yasixu اlistiqnaau canhu loolama jeedo wax laga maarmo maaha macnuhu wax laga maarmi karo maaha ee macnuhu wuxuu yahay maa yaqacu bacda tamaami اjumla waa wax markii jumladu dhammaystiranto kadib dhaca oo jumlada labadeeda jus aan ka mid ahayn fakaraja bi waxaa baxay alkhabaru oo kale khabarku fadlo maaha waa cumdu asagu wa qawlunaa aan idhi almansuub isim mansuub ah kharaja bi waxaa baxay oon xaalo noqon karin almarfuuc iyo walmajhuul wa inamaa wax kale maahan caamilkiiu hadda kuu sheeg oo xaalada lagu naصbiyo وainamaa wax kale maaha yunصabu waa la naصbiyaa alxaalu xaalka bificli ficil waa lagu naصbiya horta icil tiradiyu ka batay ficil tiradiyu ka batay jaaa zaydun raakibanaaba ka ah. raakiban caamil kaa nasbiyey jaa e, waxaa kaloo lagu naصbiyaa washibhi اficli shibulficil wax ficil shabaha oo ficil ahayn kasmi اfaacili sida ismufaacil oo kale ism faacilna waa lagu nasbiya sawni dhigma ism faacil waa lagu nasbiya waxaa leedahay zaydun munaliqun zaydun zayd munaliqun waa midkii tegaaye musrican xaal uu yahay kii degdegaayuu tagaa waxaa leedahay zaydun munaliqun icraab zaydun mubtadaun marfuuqun bilibtidaai wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi akhiri mndariqun khabaru mubtaday marfuuqu bilmubtaday wa calaamatu rafci damatu daahiraة fii akhirih mndariqun ismu faacilin yacmalu camala ficli yarfacu lfaacila wafaacilu damiru mustatirun jawaasan taqdiru huwa yaxudu calaa zayd musrican xaalun min adamiir اlmustatiri fii mndariq damiirka ku asuran mndariq aa laga xaalayna musrican mansuuq calaamatu nasbi fatxatu daahiraة fii akhirih marka hadda musrican taas waxaa ku camal falay soma anaan dhihin alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fi saaxibiha sooma anaan dhihin halkaan ka xalayna saaxibulxaal damiirka mundariqun ku asturan oo faacilka ah, kaasaa saaxibulxaala damiirka yaa rafciyo faacil uu u yahay mundariq laftirkiis oo isim faacila ah. khalaas way musrican tahay marka mundariqa ku camal falay walmasdari sida masderkii oo kale yucjibunii rukuubulfarasi musrajan fiiri msderkeen rakiba waa koray yarkabu waa koraa rukuuban ah, rakiba waa koray yarkabu waa koraa msderkii keen rukuuban haye jumlaysii soo saar marka waxaad tidhahdaa yucjibunii waxay cajab gelinaa rukuubulfarasi faraska la koridda la koraa musrajan xaal uu yahay midkii koora la saaray my walmasderi maynin qore haye intaas kaa baxsan anaa kugu daraa haye kanuu idin wada qoraa marka fiiriya midkaan hadduu kan midku idin wada qora ayaa la idin ecraabaa ma wuxuu idin qoraa acjabanii darbuka zaydan maktuufan kaas ma idin wada qoraa hay asaga idin ecraabaya dhegaysta acjabanii waxaa i cajabgeliyey darbuka niyahu adiga garaacidda aad garaacday zaydan zayd maktuufan xaal uu yahay mid la garda duubay gacmihiisii gadaal loo xihay acjaba ficil maadi mabniin cala fatxi laa maxala lahu min alcraabi anuunu lilwiqaaya weliya damiir mutaصil mabniin cala sukuuni fii maxal nasb mafcuul bihi muqadam darbu faacilu acjaba muahar marfuuc calaamatu rafci damatu daahiratu fii aakirihi darbu masderun waxaa tidhaahdaa darbu mudaaf wاlkaafu mudaafu ilayhi min idaafati اlmasderi ilaa faacili darbu mudaaf مضاف والكاف مضاف إليه من إضافة المصدر إلى فاعله مبني على الفتح في محل جرين زيدا مفعول به ضرب ضرب كان نصبنا ومفعولك وعلامة نصب فتحة ظاهرة في آخره مكتوفا حال من زيد منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره هذا مكتوفا وحا لغا حالينا زيد marka zayd caamilka ku camal falay ama maktuufana ku camal falay zaydna yaa nasbiyo mafcuul ay u tahay msder msderkaa faacilkiisi waa kaab mudaaf ilayga waay wdarfi darafkiiya aa nasbiya xaalada daraf waa nasbiya xaalada daraf aa nasbiya waxaad tidhahdaa zaydun cindaka jaalisan zaydun zayd cindaka agtaaduu ku sugnaaday jaalisan xaal uu yahay ma inin dhigaaho xuni kuga bedelay qaaiman bis qaim waa isku mid eh, raabka aduu taagn duu fadhi waa isku mid zaydun cindaka qaa'iman xalia ah midkii taagan zaydun mubtadon marfuuqun bilibtidaa'i wa calaamatu rafci damatu daahiratu fi aakhiri cinda darfu makaanin mansuubun cala darfiyati makaaniyati wa calaamatu nasbi farcatu daahiratu fi aakhiri wa darfun mutacaliqun bikhabarin maxduufin cinda mdaaf alkalaam mudaaf ilay mabnin cala alfatxi fii maxali jarin jaalisan xaalun min alfaacil waxaad tidhahdaa xaalun min alfaacil اlmustatiri i fii kaainu haddaan kaainu soo qadarno waxaan kale soo qadari karnaa mustaqirun waana isku mid kaainun iyo arki doonaa kaainun iyo haabitun iyo waxa wa mustaqirun waa isku mid markeedaan insha allah arki doona lix shay aa lagu tacalujiyaa marka mustaqirun miyuniin soo qadara mase kaainu mauusan idiin sheegayn qaa'iman meesha laga xalayna maba iraabinba tala ma hayo ya iska ilaali warkaas marka warkaan kale raacmar taas waa kaaga dara waxuma qaban waayo waxaad leedahay qaaiman xaalun min adamiir اmustatiri fi smi faacili maxaad leedahay qaaiman xaalun min adamiiri almustatiri fi smi faacili ism faacilka kain waa ism faacil mustaqirun waa ism faacil waa isku mid labadood marka ism faacilka damiirka ku asturan halkaasa laga xaalayna halkaasa laga xaalayna qaaiman wasmi ishaara ismi ishaarihi ismulishaari waxaa tira miaalkiisii fatilka buyutum khawiya mainin dhiga fatilka taas buyutum waa guryahoodii khawiyatan xaal ay tahay midii maran midii aan wax ku dhex jira la arag wey khaaliya wey khaaliya ay la mid tahay khawiyata macnaheedu fatilka alfaa calaa xasaabi maa qablaha tilka ismu ishaaratin mubtada mabniin cala alfatxi fii maxali raf buyuutu khabaru mubtadain marfuuqu bilmubtadain wacalaamatu rafci damatu daahiratun fii aakhirih buyuutu mudaafo laha damiiru mutasil mabniin cala dami fii maxali jari mudaaf ilayh walmimu calaamat jamci dukuur khaawiyatan xaalun xaalun min buyuut buyuuta ka xaale mansuubu calaamatu nasbi fatxatu daahiratun fii aakhirih marka alcaamilu fi lxaali huwa alcaamilu fii saaxibiha hadda khaaliya waa ismulaal saaxiibulxaal yaan ka dhignay buyuud soo maaha buyuud waa abar abarka yaa ku camal falo caamil u ah mubtadaha marka ismu ishaaraha oo tilka ah kaasaa marka xaalada nasbiyey maxaa yeelay macno ficiluu qabaaho bimacnaa ushiiru ay qabta ismu ishaaruhu macno ficilay wadabta wa qowlunaa qowlkeenna aan nidhi almufasiru isim fasiraya limaakii in bahama qarsoonnimadahee aataxaalu ka mid yaha aan soo nib macnaahu macnihiisu wuxuu yahay ana alxaala xaal yufasiru wuxuu fasiraa maa shay khafiya qarsoonaaday wastatara asturmay min sifaati dawilcaqli caqliga kuwa u saaxiibkaas sifaadiisa xaal sifaadiisa uu ka mid yahay waxa qarsoomay o kayrihim ama wax kale qayrkooda ah, ama waxyaala caqligale sifaadooda ama waxaan caqli ahayn sida faraskii oo kale ifaadiisoo qarsoon ifaadaasay xaaladu fasire ifo qarsoon kuwii caqliga lahaa sida zayd oo kale ifadiisu waa naga qarsooneed ma lugaynaya mise gaadidu saarna faraskuna caqli male ifadiisaa naga qarsooneed ma koonaa saarna mase ma saarnayn marka kuwaa ifadooda ayay xaaladu caddaydaa uma inahu qad yakuunu inuu noqdaa la arkaa huwa xaalku bayaanan caddayn lisifati faacil la caddeeyo marmar saaxiibuxaalkiya faacil noqona marka waxa ismuxaalku caddaynaa waa sifada faacilka naxwu jaaa cabdullaahi yaa raakiban xaal uu yahay cabdalluhu mid korsan gaadiid hadda raakiban yay caddaydoo fasirtay faacilka jaa oo ah cabdullaahi ow bayaanan lisifati mafcuul waxaa dhici karta inuu noqdo mafcuulka sifadiisa inuu caddaynayo ismuxaalka naxwu rakibtulfarasa faraskiyaan koray musrajan xaal uu yahay mid ka hora la saaray farasku musrajan waa xaal yay cadayday musrajan waa aal waxay caddayday faras oo mafcuulu bihi ah xaaladiisu siday ahayd waqad yakuunu inuu noqdaa laarka ismu xaalku muxtamilan mid aqbalaya lilamrayni labada arrinba mid aqbali kara in xaalad in faacilka laga xaaleeyo oo uu faacilka fasiro iyo in mafcuulka laga xaalayo mafcuulka uu fasiro labadaba inuu noqon karaa waa dhici karta jamiican dhammaan xaal ay yihiin naxw laqiitu aan la kulmay maxaa dhici karta adugu inaad gaadi sareed oo tira ood laqiitu taadaas ka xalaydo oo tiraada raakiban anugu xaalan ahan anugu xaalan ahan mid korsan gaadiid waxaa dhici karta adugu dhulkaad socotee waxaa gaariga saarna ee gaadiid saarna cabdalla inuu aha oo aad tidhaahdo laqiitu cabdallaahi la kulmay raakiban isagu cabdallahu xaaluha mid gaadiid saaran labada waa dhici karta wakamaa yejiiu siduu u imaanaa wakamaa yejiiu siduu u imaanaa alxaalu xaalka min alfaacili faacil siduu uga imaana oo faacil wax waa laga xaaleeya wlmafcuul bihi siduu uga imaana wax waa laga xaaleeya fainahu xaalku yejiiu waa ka imaana min alkhabari abarka abarna wax waa laga xaaleeya abar hadda iyadoo wa laga xaaleeya nagaba soo marnay fatilka buyuutuhum khaawiya soma soo lagama xaalayn buyuut waa laga xaaleeya naxw anta adiga sadiiqii saaxiibkaya tahay mukhlisan mid ii daacada xaalaad anta adiga sadiiqii saaxiibkayaa tahay mukhlisan mid ii daacada xaalaad fiiri anta damiir anta an damiiru rafcin munfasil mubtada mabniin cala sukuuni fi maxali rafc wtaa xarfu khiطaabi صadiqi khabr mubtada marfuuc bاmubtada wcalaamaةu rafci damt mqadaraة calى ma qabla ya mutakalim manca min duha ishtaal maxali bxarakati munaasaba صadiqi mudaaf ya mutakalim صديقي مضاف وياء المتكلم ضمير متصل مبني على السكون في محل جر مضاف إليه مخلصا حال من الصديق منصوب علامة نصب فتحة ظاهرة في آخره وقد يجيء حالك إنه كيماد ism xarfu jar lagu jaray oo majruur ah saaxibulxaalk waa noqon kara oo wax waa laga xalay kara naxwu marartu bihindin aan soo maray raakibatan xaalata midii gaadiid saaran marartu ficl wafaacil bhindin alba xarfu jar hindin ism majruur bilba wacalaamatu jari kasratu daahiratu fi akhiri aljar wاlmajruur mutacaliqan bimara raakibatan xaalu min hindi mansuub calaamatu nasbi atun daahiratu fi akhiri waqad yajiu inuu yimaadaan la arkaa huwa ismu xaalkii min almajhuuri mid lagu jira bilidaaf oo mudaaf ilayhi in wax laga xaleeya dhici karo mudaaf ilayhi naxwu qawlihi tacaala an itabicra milata ibraahiima xaniifan xaale uu yahay ibraahim mid baadilka iyo shirkiga iyo qurunka o dhan ka leexday oo tawxiidka iyo ikhlaaska iyo ilaah caabudidda u leexday an itabicra milata ibraahiima xaal uu yahay ibraahim mid baadilka ka leexday fiiri anittabic an an tafsiiriyatun mabniyun cala sukuni waxurika bilkasrati takhalusan min iltiqaa'i saakiniin mabniyun cala sukuni laa maxala lahu min alcraab اتبع فعل امر مبني على السكون لا محل له من الاعراب وفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انت مله مفعول به منصوب علامه نصب فتحه ظاهره في اخر مله مضاف ابراهيم مضاف اليه مجرور وعلامه جره الفتحه نيابه عن كسر لانه اسم لا ينصرف والمانع له من الصرف alcalamiyau maa alxujma xaniifan xaalo min ibraahiima mudaailayga ka xale ibrahim waa mudaafiley waa jarany ibraahim waa jaranya soo ma jeedid xaalu min ibrahim masubu calaamatu nasbi farxatu daahiratun fi aqili faxaniifan wuxuu ku yidhi xaalon min ibraahima laga xaalayna wa ibraahimna majruuru waa la jara waa hoos dhigan yaha la soco bilfadxatiyaa lagu jaray niyaabata maaibatan fadxadu xaalay naaib ka tahay can ilkasrati kasro wahuwa isaga majruuru waa mid lagu jaray biidaafati mil mila loo soo idaafeeyey ilayhi ibraahim xaggiisa loo soo tiiriyey mudaafu ilayhi marka wax laga xaalaynaa saddex shardiyu leeya meeqa shardiyu leey mudaaf ileyhi marka wax laga xaalaynaa saddexu leey saddexu leey waayo shardiga koowaad mudaafulayhiga an yakuuna almudaafu mimaa yacmalu fi lxaali saddex shardi midkood waa in laga hela aan leena hadalkaas haddeer ma u fiirso hadha waxaa leedaha mudaafuleeyiga goormaa wax laga xaalayn karaa markaas waxaa leedahay saddex shardi markii mid ka mida laga helo maaha saddexdii in laga wada helaayo saddex shardi mid ka mida marka laga helo a ah wax laga xaalayn kara kahor waxba lagama xaalayn karo saddexdii shardi mid waa in laga hela ashard اwal an yakuuna اlmudaafu mima yacmalu fi اlxaali mudaafku inuu mudaafuleyiga ku camalfali karo an yakuna almudaafu an yakuuna almudaafu mimaa yacmalu fi lxaali inuu yahay mudaafku mid ku camal fali kara xaalada xaalada mid ku camal fali kara soo ma jeedin waa inuu oo asmaadii camal fali jirta inuu yahay asmaadii camal fali jirta waa inuu ka mid yahy sida isim faacil oo kale iyo waa inuu yahay saas w miaal haadaa daaribu hindin dheh haadaa daaribu hindin haadaa midkaanu daaribu hindin hindo waa mid garaaca mujaradatan xaalay tahay mid dharka laga baxshay mujaradatan xaalay tahay mid la dhar tiray oo dharkii laga siibay ayuu garaaca marka hadda mujaradatan waxaa laga xaalaynaa hindin oo mudaaf ilayhi ah maxaa yeelay mudaafkiiyo camal fali karo isim faacil daarib wey shardigii koobaad waa ka gudubnay shardigaasu an yakuna almudaafu mima yacmalu fi lxaa naxw hada daaribu hindin mujaradatan ashardu haani an yakuuna almudaafu juz-an min almudaaf ilayh inuu mudaafku yahay juz mudaaf ilayga ka mida wax waa looga xalay kara mudaafkiya wuxuu noqday juz mudaaf ilayga ka mida shardiga labaad muxuu noqday an yakuuna almudaafu juz-an min almudaaf ilayh wanazacnaa waa ka siibnay uu ilaahay yidhi maldii kii fii suduurihim ahlu jannaha laabtooda ku sugnaa min qilin xaasilnimo xaal uu yahay ikhwaanan walaala xaal ayhinaan ka siibnay ah, u fiirsada wanazanaa nazanaa ficliga faacil ahaa maadu waa mafcuulu bihigii fii suduurihim jaarmajhuurku maadaa sil u dhacay maxalushaahidka meesha u socda u fiirsa suduurihim mudaaf him mudaaf ilayhi haadaasa mudaaf ilayhi ikhwaananta him aa laga xaalayna mudaafileyga laga xaalayna maxaa yeelay fiiri ahlu jannaha suduurtooda fii suduurihim sadriga xabadka qofka qayb ka mida soo maa waxaa la fii suduurihim ahlu jannaha qalbigooda wixii ku jiray oo cuqdad ay isku qabeen aa laga siiba markaasa isjeclaanaya soo ma jeed marka fii waxaa wax laga xaaleeyey himta damiirkaa wax laga xaaleeyey oo ahlu jamihii ah mudaafkiina yuu yahay waa satrigii waa xabadkii oo marka mudaafkii wuxuu noqday juz oo ka mid ah ahlu ah jannaha xabadkoodaa ley soo xabadkoodu qayb ka mid a ah iyaga maaha shardiga saddexaad an yakuuna almudaafu mila juzi mudaaf ilayhi inuu juz la mid yahay juz maahan laakiin juzuu la mid yahay halkee kala mid yahay fii sixati اlistiqnaa'i bihi inta layska xadfo mudaafka a ah, mudaafulayga lagu kaaftoomi kara ah. an yakuuna almudaafu mila juzi mudaaf ilayh inuu mudaafku mudaafulayga juz kamida oo kale yahy tusaale tusaale anitabic milata ibraahima xaniifa hadda fiiriya milada ibraahim milada juz kamida ibraahim maaha laakiin jusay lamidta say u la mid taha waxaa ansaxaya inta layska xadfo ibraahim kaliya in la yidhahdo anitabi raac ibraahima waa la fahmay ibraahim raac ah. ibraahim raac soo ma jeedid macnihii sidiiu noqona isbedelima ah, ilaa diinka nabiga unbaa lagu raaca looga dayda sooma ah. hadda fiir mar waxaa laleeya war nabigu diintu la yimid hala raac marna maxaa laleeyahay nabiga raac war nabiga raac soo ma jeedid qul in kuntum tuxibuuna allah fattabicuuna aniga nebi maxamed soo raacala mar kitaabkii sunadii raacala le soo ma jeed marka milada nabiga juskiis maahan laakiin waa kalmil waa kal jusi sababtoo ah inta la xadfaa nabiga kaliya lagu kaaftoomi karaa la dhihi karaa macnaha xagga macnaha laga hadla qur'anka wax lagama xadfi karo ha qayb lagama goyn karo una ee macnaha laga hadla ani tabic milatayn marka waa kal jusi dhammaan saddexdaa shardi ina maaligeed ugu tegi doontaan walaa tujis xaalan min almudaafi lah ilaa ida اqtada mudaafu camala aw kaana juزa maa lahu diifa aw mila juزihi falaa taxiif ou dhihi doona allah subxaana wa taala alam sal allah ala nabina mxamed